يا ويحهم ماذا جنوا وتأفكوا وأتوا بقول الجاهل الفتان ورأيت منهم أرعنا يدعو إلى سحر يحل به لدى الكهان qur'aankii buu ku aqriyey shaydaankii muwakkalka ahaa ee ruuxan jidhkiisa raacay ashaydaanu yajrii min ibni aadama majra dam shaydaanku wuxuu awood u leeyahay xididada dhiigga inuu dhex mushaaxoo dhex maro shaydaanka noocaas ee awoodda u leh inuu jidhkaaga geli karo sida bakteriyadu ay u gasho ee fayrasku uu u galo ee fangasku uu u galo waxaasoo oo waa makhluuqaad qofka bini'aadmiga jidhkiisa ku darsoo weliba al-insaan waa daciif wa khuliqa alinsaanu daciifan fayraskaa ka adag oon indhuhu qabanayn bakteriyadaa ka adag oo waxyaalahan xanuunnada gudbiyo oo dhan baa ka adag ilaa man istamsaka bixabli illaahi tabaaraka wa tacaala يا قومنا هبوا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 dejiyeyna ku xusan asaynaan inagu arkayn iyagoo ina arkaya inaan qadar yaroo macluumaada ka helo ayaa warbixinteedii hadalkeedu uu halkan inala soo gaadhay waxaynu ka warannay nooc kastoo sixir ah caamilka iyo sababta uun had iyo jeer ka dambaysa inay yihiin caalamka inaga hooseeya wax ka mid a ah shayaadiinta waxaynu ku guda jirnay sixirka la ydhaha sixra tafriiq adiladii qur-aanka kariimka ilaahay subxaanah wa tacaala uu kaga warramay sixirkaasi wax jiray inuu yahay waynu soo caddaynay macnaha uu leeyahayna waynu soo caddaynay ujeeddada loo isticmaalana waynu ka soo hadallay waxaynu ka soo hadallay oo kale calaamadaha ruuxa sixirkaasi uu haleelo calaamadaha lagu garan karo wax ka mid a ah, oo calaamadaha adigu ugu muuqaalka badanlana waynu soo tilmaannay waxaynu dul taagannahay eh, inkastoo aynu horena uga soo hadallay sixirkan wax ka mid a ah, laakiin macluumaad guudun buu kaasi ee hoos ugmaynaan dhaadhicin sixirkan sixra tafriiqa la yidhaahdo sida uu ku yimaado ama loo maxaa ku idhaahdaa isticmaalkiisu uu ku hirgalo ayaynu rabnay wax yar iyana inaynu ka tilmaano haddii alla ka dhigo kayfiyat yaxduthu sixr altafriiq sideedaba sixirku boqolkiiba hal ama laba ayaa laga yaabaa inuu sidii loogu talagalay maqastigu ahaa inuu u dhaco inta kale wuu fashilmaa ilaahay baana inooga waramay subxaanahu wa tacaala walaa yuflixu saaxiru xaysu ataa dunida iyo aakhira midna kuma liibaano ruuxa caado ka dhigtay inuu sixir sixirka sameeyo iyo ruuxa caado ka dhigtay inuu sixiroolaha u tago oo khalqiga ku sallido uu yidhaah sixir iigu samee labaduba waa malcuuniin waxaanay ku dhaceen muubiqaadka iyo halaagyaalka ugu waaweyn sabcal muubiqaadka ka labaad bay ku dhaceen waxay aafo iyo dhibaato geystaanna ilaahay subxaanahu wa tacaala ugama tago ifkaa lagu tusaa ka sixirka sameeya iyo kan loo sameeyo labaduba caaqiba xumo iyo tooba xumay inta badan ku dhintaan ilaa cid ilaahay subxaanahu wa tacaala uu toobada ka aqbalo dib uga soo noqota mooyaane markaa sixri kan lagu yidhaahdo sixra tafriiq cid baa aqoon u lahoo loogu tagaa dad aafaysan oo aan ilaahay ku kalsoonayna way u tagaan waxbay isweydaarsadaan kolka rabbana istamtaca bacdunaa bibacdin waxbay kala faa'iidayaanoo ninkan sixiroolihii maal xaaraanu qaadanaya midkan u tegay xaasidka ee xaaqidka ah ee sixirka loo samaynayaana cid buu hadimaynayaayo kuwaasu isagu markaa uu ku wiirsanayaa ama uu ku farxayaa ama uu doonayaa inuu addoon ka dhigto qalbigiisa iyo doorashadiisa iyo dareenka qofka bini aadmiga ayuu rabaa inuu maamusho isagu haddaba sidee buu u sameeyaa saaxirku marka uu rabo inuu cid sixir u sameeyo tafriiqa waxay yidhaahdaan culimmada baaxisiinta ku a baabkan haddii saaxir loo tago saaxir haddii loo tago uu rabo inuu wax sixro uu cid u sixro su-aasha ugu horeysa uu qofka weydiinayaa waxa weeyaan ruuxan rabto inaan eh, kuu sixro waxaan rabaa magaciisa iyo magaca hooyadii magaciisa iyo magaca hooyadii haddiiba aada aragto intaad ifka ku nooshahay ruux isticmaalaya magaca iyo magaca hooyada ku weydiiya markaaba waa inaad ogaataa inuu ninkanu saaxir yahay sababta ah waan ka soo hadalnay sababta ay inta badan magaca hooyada ay u igmadaan oo waxaynu idhi shayaadiintu aabbaba ma leh waa dad uun maxaanku idhaahdaa sekedaha isku roorsada marka jimanka saaxiriinta ama shayaadiintu abtirsiin ma laha oo sida isu waa sida bahaa-imta unbay isu roorsadaan marka ruuxa jinka ama shaydaankan caadiga ah, maaha jimanka muslimiinta ah oo maxaanku dhaha mu'miniinta ahi sida aynu isu guursanno aynu u taranno ayay iyana u tarmaan laakiin waxaan sixirka loo adeegsanaya shayaadiinta noqday iyagu isma guursadaan saaxiibuun bay noqdaan waa halka iska helaan sidaa darteed aabba ay ku abtirsadaan iyo isir ay ku arooraan ma lahan waxay markaa tixgeliyaan in ruuxa loogu abtiriyo hooyada haddii magaca hooyada ay garan waayaan ruuxan la rabo in wax loo qabto kor bay u kacaan ilaa iyo hooyadii asalka ahayd ee xaawo ayay ictimaadaan haddii markaa ruux saaxira aada maqasho ama aada aragto isagoo kule leh magacaaga iyo magaca hooyadaa isii ama magaca magaca ruuxa iyo magaca hooyadii isii wuxuu isticmaalayaa inuu junuud aan abtirsiin lahayn inuu kuugu abtiriyo oo dabadeedna uu ku howlgaluu rabaa waa kow wuxuu kaloo kaa dalbanayaa saaxirka raba inuu cid sixro athar min aathaari almasxuur waxuun raad ah oo raadadka ruuxan sixirka loo qabanaya ka mid ah inaad u keento wuxuu ku odhanayaa maro uu qofkaasi leeyahay wax iiga soo goo ama wuxuu ku odhanayaa kabaha uu xidhan yahay wax iiga keen ama sharabaadkiisa ii keen ama timihiisa ii keen ama cidiyihiisa ii keen waxuun qofkan bini-aadmiga ehee la raba in la sixro laga heli karo d n a diis ayuu rabaa inuu helo taasuu markaa wax ku qabanaya marka wuxuu ku odhanayaa ahar min haada aada u rabta inaan sixirno wuxuu raadadkiisu ay ka muuqanayaan isi sidaa darteed ba waxay culimmada islaamku ay had iyo jeer ay door bidaan markaad ciddiyaha iska gurtoo kale iyo markaad timaha iska xirtoo kale in aada meel ku aasto ama aada meel ku asturto waayo labadan maadoo cidiyaha iyo timuhu aada uma duugoobaan ciidduna dhaqso uma cunto haddii markaa timaha inta sixirka lagu qabto ama cidiyaha qofka loo aaso waxaa laga yaabaa intay maadadaasi jirto inuu sixirkiina adeegayo iyo shaydaankii loo igmaday hadday taasi dhici weydo oo maalan maadadaa la waayo shayga qofka bini aadmiga ku tacalluqda waxaa la samaynayaa bay idhaahdeen biyo ama shay nijaas ah ayaa wax lagu aqsoo aqriyayaa sixirkii iyo wax lamid ah ruuxan la rabo in haddii alla yidhaah maskaxdiisa la maamusho ama maskaxdiisa tafriiqa lagu sameeyo iridka uu marayo iyo wadooyinka uu maro ee aqalka hortiisa iyobay ugu daadiyaan marshuush ayaa la yidhaha sixran marshuush qofkii oo aan maxaanku idhaahdaa aan haysanin ama aan samaysanin xijaabkii rasuulku ina siiyey calayhi salaatu wasalaam difaacii rasuulkeennu ina siiya calayhi salaatu wasalaam haddii qofku markaa aanu haysanin waxaa suurtagal ah shayaadiintii sixirkan loo soo igmado heegan ah inay qofkii ay tahiiriyaan waxaa suurtagal ah si kale inay sameeyaan oo ruuxan la rabo in la sixro ama jamaacadan la rabo in la sixro in raashin ay cunaan ama waxay cabbaan in loo sameeyo dabadeedna ay sida uurkooda ku gasho ama waxay sameeyaan sixirba intay sameeyaan ayaa intay haddii alla ka dhigo qarnaasiya wax ku qoraan oo ay si aada u xijaabaan oo waxyaala aan ciiddu cunayn ay ku duubaan sida haddii alla ka dhigo waxyaalahan aan ciiddu cunin sida badan baabuurta taayirkooda oo kale iyo wax la mida ayay dafniyaan inta uu markaa sixirkaasi jiro waxaa suurtagala ruuxaasi inuu kadeed iyo dhibaato ama in sixir meel ka laalaada loo sameeyo waataan ka soo warranin noocyadaas oo dhan sixirka la isticmaalona waxaa ugu howl badan sixirka xidhiidhka la yeesha jasadka qofka bini-aadmiga oo aan uga jeedno ka la cuno ama ka la waraabiyo ee jidhka ku faafa sixirkaasaa ugu howl badan noocuu doonaba ha ahaada ee sixirku boqolkiiba sagaal iyo sagaashan sidii loogu talagalay uma hirgalo oo ilaahay baa subxaanahu wa tacaala uumiyihiisa ka difaaca waxaanu inooga warramay walaa yuflixu saaxiru xaydu ata marka qofka mu'minka ah oo mutawakilka ah oo ilaahay ku xidhan rasuulkeennu calayhi salaatu wasalaam wuxuu baray haddii alla ka dhigo difaacyaal qofka mu'minka ah ilaahay kaga difaacayo sharka ay leeyihiin sixiroolayaashaasi marka eh, haddii qofka mu'minkii u dhega nuglaado dardaaranka rasuulka calayhi salaatu wasalaam iyo waxyaalaha nebigeennu yidhi isku difaaca qofka mu'minka ah uma maaro helaan in badan waxaan idinku waaniyey oon hortiina ka tilmaamay waxaa ku dadaashaan dad iyo weysada alwuduu silaaxu lmu'min weysadu waa mu'minka difaaciisa weeye makhluuqa inala dagaalamayo oo shaydaanka ah wuxuu awood u leeyahay inuu isagu ina arko innaguna ma aragno laakiin ilaahay wuxuu ina siiyey hibo iyo nicmo uu adduunyadan u soo diray oo ah rasuulillaahi moxamed salawaatullaahi wasalaamu calayh waa mani iyo gallad ilaahay mu'miniinta uu siiyey rasuulillaahi moxamed salawaatullaahi wasalaamu calayh waxaanuu ilaahay qur-aankiisa ku yidhi subxaanahu wa tacaala laqad mana allaahu cala almu'miniina laqad mana allaahu cala almu'miniina id bacaha fiihim rasuula min anfusihim ilaahay wuxuu idiin hibeeyey oo idinku galladay rasuulilaahi muxamed salawaatu llahi wasalaamu calayh mar kale ilaahay wuxuu inagu yidhi subxaanahu wa tacaala laqad jaa'akum rasuulun min anfusikum casiizun calayhi maa canidtum xariisun calaykum bilmu'miniina ra'uufun raxiim waa rasuul u lexe jeclo badan mu'miniinta iyo islaamka oo inay xagtini gaadho ama hadima ay soo gaadho aan rabin sidaa darteed baa leyla nahaar mu'miniinta wuxuu beri jiray waxyaalaha iskaga difaacayaan shara shayaatiin shayaadiinta sharkooda waxay iskaga difaaci lahaayeen rasuulkaa siiyey salawaatullahi wasalaamu caleyh qiso yaroo kooban oo ka cibro qaadataan baan idiin sheegayaa nin sheekha cabdisalaam baali la yidhaahdo oo sheekhan kutubaha fara badan ee mowduucan aan ka hadlayo wax ka qoray sida saarim albataarka iyo wiqaayatu linsaan min ashaydaanka iyo ayaa maalin maalmaha ka mid ah waxaa loo keenay gabadh sixirkaasi uu asiibay sixra tafriiq qur-aankii buu ku aqriyey qur-aankii wuxuu ta'hiiriyoo gubay shaydaankii la soo diray ee si saaxirku soo adeegsaday hada alqur'aan waa mucjiso ilaahayna wuxuu ina faray in aan daalimiinta iyo kufaarta qur'aanka kula dagaalanno wajaahidhum bihi jihaadan kabiira jaahidhum bihi jihaadan kabiira qur-aankiibuu ku aqriyey shaydaankii muwakalka ahaa ee ruuxan jidhkiisa raacay ashaydaanu yajri min ibni aadama majra dam shaydaanku wuxuu awood u leeyahay xididada dhiigga inuu dhex mushaaxo dhex maro shaydaanka noocaas ee awoodda u leh inuu jidhkaaga geli karo sida bakteriyaduba ay u gasho ee fayrasku uu u galo ee fangasku uu u galo waxaas oo dhan waa makhluuqaad qofka bini aadmiga jidhkiisa ku darsoo weliba al insaan waa daciif wakhuliqa alinsaanu daciifan fayraskaa ka adag oon indhuhu qabanayn bakteriyadaa ka adag oo waxyaalahan xanuunada gudbiyo oo dhan baa ka adag ilaa man istamsaka bixabli illaahi tabaaraka wa tacaala ninkii sheekhii maxaanku dhaha cabdisalaam baali markuu gabadhii qur ku aqriyey gabadhii maskaxdeedii way baxday waxaa maamushay shaydaankii loo soo igmaday sixirka isagaa markaa carabkii gabadha isticmaalo hadlaya markii uu qur-aankii ku gubtay ayuu ka dalbaday sheekha inuu yidhaha iga jooji qur-aanka waan baxayaa laakiin hal shardi baan kaa rabaa hal shardi baan ku baxayaa waa masale aan raba inaad u fiirsataan ii sheeg buu yidhi shardigaaga wuxuu yidhi waxaan kaa raba waxaan rabaa markaan gabadha ka baxo inaad ii oggolaatay inaan adiga ku galo gabadha waan ka baxayaa laakiin ii ogolow inaan adiga ku galo markaasuu ku yidhi waayahay inagu si un baynu isula legdamaynaaye horta bal maskiinadan ka soo bax deedna cabaar markii uu aamusnaa buu ooyey jinkii markaasaa wuxuu yidhi waan awoodi kari waayey inaan jirhkaagii taabto ma awoodi karo markaasuu yidhi ii sheeg sababta wuxuu yidhi waxaad soo akhrisatay ducadii rasuulku uu inoo sheegay ee aanaan idin taaban karayn oo maxay tahay waa duco ama wardi aada dhammaantiin wada kari kartaan rasuulkuna fadliga ay ducadaasi leedahay in badan buu inoo sheegay bukhaari iyo muslim baanay ku taal maxay tahay ducadaasi laa ilaaha ila allahu waxdah laa shariika lah lahu lmulku walahu alxamd wahuwa huwa calaa kulli shayin qadiir laa ilaaha ila allahu waxdah laa shariika lah lahu lmulk walahu alxamd wa huwa calaa kulli shayin qadiir ruuxa markuu waagu baryo boqol jeer intaa ku celceliya waa xadiid saxiixa bukhaari iyo muslim bay ku yaalliin wuxuu nebigu ugu ballan qaaday salawaatu ullaahi wasalaamuh caleyh wuxuu nebigu yidhi ninka intaa ku celceliya boqol jeer kaanat lahu cidlu cashari riqaabin waxaa ilaahay ku abaalmarinayaa ajri u dhigma toban ruux oo muslimiin oo addoon ahaa oo cadow haystay uu xoreeyey ajrigeeda horta wuu helayaa toban ruux oo uu xoreeyey ajrigeeda wuu ku helayaa boqolkaas wa kutibat lahu mi-atu xasana waxaana diiwaankiisa ku qormaysaa boqol xasanaad wa muxiyat canhu mi-atu sayi'a waxaa laga tirtiri doonaa boqol qalad iyo dembi uu ilaahay ka galay wa kaanat lahu halkaan u socdaa waata wa kaanat lahu xirzan min ashayaaiin wa kaanat lahu xirzan min ashayطaani yowmahu dalik xataa yumsiya walam yaأti axadu biafdala mima jaءa bihi ilaa rajuli camila akhara minhu maa sha allah subxaan allah intaasoo ajri buu qofku helayaa waxaana ilaahay kaga ilaalinayaa oo ciidan ilaaliya uu ilaahay ogda xirsigu waxa weeyaan waa gaadh iyo ilaashimo ayuu ilaahay u igmanayaa ilaaliyo ruuxa oo ka ilaaliya ashayaaiin ashayaaiin marka hadduu ruuxu markuu waagu beryo boqol jeer laa ilaaha ila allah waxdahu laa sharika lah lahu lmulku walahu alxamd yuxyi wayumiitu wahuwa calaa kuli shayin qadiir ku celceliya ilaahay subxaanahu wa tacaala wuu ka difaacayaa shara shayaaiin shayaaiinta sharkooda ilaahay baa kaga fillaanaya subxaanahu wa tacaala waa qodob qodobka labaad rasuulilaahi muxamed salawaat ullaahi wasalaamuhu calayh xadiid saxiixa wuxuu inoo sheegay ruux kasta oo muslima rag iyo dumarku koonaha aad tuudoonaha ahaadee in badanna waan idin qaybsiiyo waan idiin sheegay markuu gurigiisa ka soo baxayo markuu gurigiisa ka soo baxayo haddii uu ka soo baxo uu intan aqristo bismi illaah tawakaltu cala allah walaa xawla walaa quwata ilaa billah waa intaa bismi illaah tawakaltu calى allah walaa xawla walaa quwata ila biاllaah intaa hadduu ruuxu yidhaah markuu guriga ka soo baxayo malaa'ig baa ilaahay ka dhawaajiyaa waxay yidhaahdaan laqad kufiita wa hudiita wa wuqiita saddexdaa martabaad ku helaysaa bismi illaah tawakaltu cala allah walaa xawla walaa quwata ilaa billah ilaahay baan tala saartay bisinka ilaahayna waan qabsaday xoog iyo xeelad anigu ma lihiin rabbi baansan leeyahay intaa hadduu ruuxu sameeyo haddii shaydaan aan ka warhaynin damco inuu weeraro kuwii la socon jiray oo waxba ka tari waayey baa la hadlo waxay ku yidhahan fa kayfa sideed wax u yeeli kartaa liaxadin qad kufiya wa wuqiya wa hudiya annagaa u maarala oo saacad walba dhufayska ugu jiro jaaniska eeganayna annagiina waa kari la'nahay adiga oo doolaalo ku yimi waxba ka guri kari maysa marka rasuulkeennu calayhi salaatu wasalaam xirsi xidh adag adag oo qofka mu'minka aan cibaadada rabbi ka mashquulinayn cadowgu hadduu soo weeraro aanu arkayn isagu se arkaya baa halkaa ka joogta axaadiidta nebiga salawaatu ullahi wasalaamu calayh saxaabada rasuulkuna ridwaanullaahi calayhim aad iyo aad bay u tixgelin jireen ballamada uu rasuulku u qaado iyo arrimaha rasuulku uu ku tarbiyaynayo maalin maalmaha ka mid mida ayaa nin saxaabiyoo la odhan jiray abuu raafic binu mucalla oo masaajidka ku jiroo salaad tukanaya ayuu xabiibkeennu usoo galay salawaatu ullahi wasalaamu calayh salluu calaa rasuul uu u yeedhay yaa raafic yaa raafic salaad buu ku jiraa raafic markaasuu u jawaabi waaye markuu salaada ka baxay buu la hadlay uu yidhi nebi allow salaad baan ku jiray markaasaa wuxuu yidhi miyaad qur-aanka fiqigiisa garanayn aayadaha qur-aanka inaad fahamtaa fiican oo aad kala soo dhex bixi karto fiqiga iyo macnaha ilaahay iyo rasuulkiisu kaa rabaan miyaan ilaahay qur'aankiisa idinku odhan istajiibuu lilaahi wa lirasuuli idaa duciitum istajiibuu lilaahi walirasuuli idaa dacaakum limaa yuxyiikum haddii ilaahay iyo rasuulkiisu idiin yeedhaan udhega nuglaada wax aad ku noolaataan oo iimaankiinna iyo yaqiintiinnu ay ku noolaato ayuu ilaahay iyo rasuulkiisu idinku yeedhayaan haye buu yidhi masaladaa fiqhigiina way ka daahnayd saxaabiga wuxuu nebigu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam yaa raafic alaa ucallimuka biacdami suuratin fi lqur'aan ma ku baraa wiil yahow qur'aanka kariimka ah suuradda ugu cadiimsan ma ku baraa intaynaan masaajidka ka bixin haa cabaar bay masaajidka ku jireen nebigii salawaatullaahi wasalaamu calayh waa hilmaamay saxaabigii isagoo gacanta haysta bay masaajidkii ka soo bixi rabaan saxaabiguse laakiin wuxuu u muhanayaa ballanqaadkii rasuulka calayhi salaatu wasalaam intaan masaajidka laga bixin buu nebiga soo joojiyey calayhi salaatu wasalaam markaasuu nebiga ku yidhi yaa rasuula allah sawdigii ihamo geliyey ee igu yidhi waxaan ku barayaa acdama suuratin fi lqur'aan suuradda ugu cadiimsan qur'aanka kariimka waa runta wuxuu yidhi suuratu alfaatixa hiya acdamu suuratin fi lqur'aan waa suurat alfaatixa waana suuradda ugu qarada weyn ee ugu cadiimsan quraanka kariimka qur-aanka kariimka markaa saxaabadu fursadaha may lumin jirin wixii jaanis ay ka helaan diinta way qabsan jireen marka sidaa darteed baa axaadiistana ay inoogu soo gudbinayeen mar walba marka ikhwatii fillaah waxaan sidaa idiin leeyahay maalintii cashar ka dambeeyey ee aan tilmaamayey sixirka lagu yidhaahdo sixra rabt ee aan aayadaha qur-aanka ah aqriyayey ayaa dhowr qof baa ila kulmay oo waxay igu yidhaahdeen markii aad aayadaha qur-aanka ah magac dhowgoodii aada bilowday masaajidka waan ka baxnay waxbaana yaro gugujinayayoo waa u adkaysan kari weyne marka masaajidka waan ka waan ka baxnayoo kobaha yagii baanu qaadanay bay dhahdeen marka qofka mu'minkii waa shujaac hadduu intan soo akhristo wax jin ka qaadaya ma jiro ibliis waxba ka guri maayo marka waxaan had iyo jeer idin yidhaahda markaan casharadan bixinayno idinku ha isku dabaqina oo xanuunkaan sheega allayla kaa anna waan qabaa anna kaa waan qabaa ha odhanine waxaa u qaadataan cilmi kororsi u qaata waxaanad ogaataan markaad masjidka fadhidaan in malaa'iga inagu geeran tahay xafat calayhim almalaa'ika wa khashiyathum araxma wanasalat calayhim araxma malaa'ig baa sidaa ugu gadaaman meelaha xaqa iyo diinta lagu baranayo marka gaadh rabbaaniya baa ina saaran marka waxaan idinka codsanayaa khayr allah idin siiye waa daciif keyda shayaan ina keyda shayطaani kaana daciifan ha u nuglaanina marka mawaadiicdan laga hadlayo oo ha is odhanina adigaa waxaan qabaa waxaa adiga aan kuu tarbiyeynayaa inaad adigu waxaan aada dawaysaba naftaadana aad ka dawayso mu'miniinta aan garanayna aad ka caawiso oo qof xanuunsanaya haddaad aragto adigoo macluumaadkii yaqaana inaad u gurmato wa in istansaruukum fi ddiini fa calaykum annasr haddii ilaahay diintiisa gurmad lagaaga baahdo inaad adiguna gurmataa lagaa rabaa laakiin faaqidu shayi laa yucti nimaan isagii waxbaba garanaynin inuu isagoo haddana isagoo bilaa huba oo bilaa difaaca ah oo bilaa tababar ah inuu goobta dagaalka taba miyay tahay laasim askariga waxaa la yidhaahdaa qabla alxarb waa in marka hore isagu tababar waa kanay askartu yidhaahdaan dhididka nabadda wuxuu badbaadiyaa dhiigga colaadda marka haddii aad cilmigan barataan waxaa laga yaabaa naftaadana inaad badbaadin karto dhibane muslimana inaad u gurman karto marka goorta mawaadiicdan aan ka sheekaynan baaraka allahu fiikum mar walba waa inaad hiqa cadiima ku leedihiin waman yatawakal cala allaahi fa huwa xasbuh ina allaha baaliqu amri wa ina kayda shayطaani kaana daciifan wa inaad niyadda ku haysaa adiguna aad waahiq billaahi aad tahay ilaahay aad ku xidhan tahay ood ilaahay ku kalsoon tahay subxaanahu wa tacaala intaa markaan ka gudbo waxaan u gudagelaynaa inaan wax ka tilmaanno sidee haddaba loo daweeyaa cudurkan law idhaahdo tafriiqa tafriiqu maraaxil fara badan ayuu kula marayaa waayahay saddex marxaladood baa lagaa rabaa inaad tixgeliso markaad xanuunkan ama adigu iska daweynayso ama aada cid kaleba ka caawinayso waxaa lagaa rabaa saddex marxaladood inaad tixgeliso waxaa lagaa rabaa inta aanad shaqadan iyo hawshan iyo dagaalkan aanad gudagelin xaaladda aad dagaalka gudagelayso inaad jawi haadi ah oo saafi ah oo aan u heelinaynin cadowga inaad ka dhigto haddii meel dhufays cadowga u aad tidhaahdo anna dagaal baan ku qaadaya isagoo markii horeba aadan arki karaynin haddana uu dhufaysyadii uu ku gabanayay ee caawinaya meesha ay yaalliin laba laba awoodood buu wataa mar cadowku arkayo adigu aanad arkayn weeyaan marna jawiga aada wax ku dabiibaysaa isaga caawinayo adiga aan ku caawinay markaa jawiga aada wax ku dabiibaysaa waa inuu noqdaa jawi adiga kuu heelinaya oo adiga ku caawinaya maxaan uga jeedaa waa marxaladda koowaad waxaan uga jeedaa in jawigan aad wax ku dabiibayso waxyaalaha macaasida ah ee shayaadiintu ay ka faa'iidaysato waa inaad ka saarto maalan guriga aad wax ku dabiibayso waa inaan ay joogin waxaanu rasuulkeennu inoo sheegay calayhi salaatu wasalaam in malaa'igtu aanay soo gelaynin guriga ayagu joogo waxaa nabigu inoo sheegay calayhi salaatu wasalaam guriga aada wax ku dabiibayso waxyaalo suurooyin iyo sawiro inaanay oolayn waxaa kaluu rasuulku inoo sheegay calayhi salaatu wasalaam in ruuxan aada dabiibayso haddii uu xidhan yahay qardhaaso iyo waxyaalo maxaanku idhaahdaa shareecada ka soo horjeeda oo dalaasimtii aynu soo barannay iyo istiqaahaadkii iyo waxyaalihii gurmadadii shayaadiinta laga dalbanayay iyo wixii ay ku qorqoran yihiin inagii dalaasimta iyo waxyaalaha aynu si fiican usoo sharaxnay ardayda wixii hore ula soo socday marka ruuxani haddii uu xidhan yahay waxyaalo qardhaaso aan shareecadu ogolayn hadduu xidhan yahay waa inaad ka siibto sababta oo ah shaydaankaa dugsanaya oo weheshanaya meesha aad wax ku dabiibayso waa inaan muusig iyo heese iyo wax caynkaasa laga isticmaalaynin meesha aad ku isticmaalayso dabiibku waa inaanay joogin dad macsiyo ku jira maalan nin dahab xidhan baa meesha kula jooga oo haddii aan la ydhaha ilaahay ka mamnuucay nin xariir xidhan baa meesha jooga nin bilaa salaad oo taariku salaadaa meesha jooga waxyaalaha macaasida ah way ku gabadaanoo waxay ka dhigtaan dhufays marka ruux bilaa salaadii hadduu meesha fadhiyo waxaa suuragal ah in ay ku gabadaan ama shayaadiinta ka xoog roonaatay kan taariku salaadka inuu ku sii adkaeyo gurmad u noqdo ruuxanaad rabta inaad dabiibto waxaa muhiima ah ruuxan aad dabiibaysa laftiisu inaanu waxyaalo maxaanku idha ilaahay u diiday aanay jidhkiisa saarayn maalan haweenta aad dabiibayso haddii ay marsan tahay xamuurad oo ciddiyaheeduba qarsoon yihiin oo hadday weysaysa istiraado weyse aanay asaxayn oo hadday xayd ka maydha istidhi xaydba aanu ka maydhmayn sababta oo ah jidhkii qayb ka midabaa waxaa saaran rinji daahirba maahan hadday xayd leedaho xaaladii ku timaado waa lagu aqri'i karaa oo xaaladee ilaahay uu ku keeno iyada awooddeeda ma ahan laakiin xaaladaha qofku isagu uu doonto sida xamuuradaas oo kale iyo wixii la mid ah iyo sida matalan haweenkan xiribaha gashada baallahan indhaha hadda waxaa jira eh, maxaanku idhaha xirribo samays ah oo dhaadheer oo xiribaha kale lagu laxaamado xiribtii ishu ma muuqato ee xiribtan kalaa qarinaysa marka qofkii maydho ama janaabaha ka maydhanayo ama xayd ha ka maydhanayso ama ha weysaysanayse ilaan xubnihii weysada wejigaa ka mid ah indhihiina biyihii intii muuqatee ha la maydha laydhi ma gaadhayaanoo xirribahan maxaanku dhaha samayskaabaa ka soo horreeya taas weyse ma ka asaxayso janaaba hadday ka maydhansana ma daahirayso haddii xaydku ka go-aa maydhaystira ma daahirayso ruux janaabo qabana salaaddu waa ka xaaraan ruux xayd weli aan ka maydhana salaaddu waa ka xaaraan sababta oo ah tacmiimulbadani bilma' baa laga rabay soo maaha tacmiimulbadani bilma'na ma xasilin markaa ruuxan aada dabiibaysaa waa ruux sidiisaba shaydaandee uu weheshado uu la socdo sababtoo ah daahirba maaha marka dahaarada aynu sheegaynaa dahaarada xaydka qofku hadday xayd qabto dhibina ay haysato qur-aankii waa lagu aqri karaa laakiin waxyaalaha qofku isagu gacantiisa ku doontay ee noocyadaasi ay ka mid yihiin waa in marka hore laga laga badbaadiyaa oo haddii alla yidhaahdo diinta ilaahay lagu waaniyaa towjiih ilmariid waa in la wacyigeliyo qofkan buka ee jimanku ay haddii alla yidhaahdo ay dhibaataynayaan iyo qaraabadiisuba si ay u caawiyaan waa in la wacyigeliyo oo waxa ilaahay iyo rasuulkiisu ay ka rabaan waa in loo tilmaamo intaasoo dhan adaa lagaa rabaa inaad haddii alla yidhaah u finig yeelato waxaa kaloo lagaa doonayaa ruuxa marka lagu keeno inaad tashkhiis ku samayso macnaheedu qofka inaad waraysi la yeelato markaad waraysanayso calaamadihii aynu soo sheegnay inaad wax uga weydiiso markuu tafriiq yahay inaad xaalata tafriiq uga shakisan tahay waa inaad weydiiso su-aalihii haddii alla ka dhigo aynu soo tilmaannay wax ka mida ah. haddii su-aalihii badankooda uu sheegto ama wax ka mida ah uu sheegto boqolkiiba yacni konton wax ka badan waxaad haysataa kalsooni ah qofkani inuu xanuunkaa qabi karo dabadeedna waa inaad markaa haddii ilaahay idhaahdo markaad su-aalahaagii ka dhammaysato waa inaad qur-aankii ku bilowdaa qodobka toddobaad ee lagaa rabaa waxa weeyaan anta bishaksik shaksi ahaantaada marka aad yacni mucaalij tahay wax dabiibaya adiga laftaadu waa inaad haddii alla yidhaahdo aada weyse qabtaa adiga laftaadu waa inaad mutawadi' tahay oo aad gaadhan tahay oo askari difaac oo diyaara aad tahay dagaalo diyaara adigoo bilaaweysa ama adigoon salaaddii subax jamac la tukanin ama salaaddii subax ay hurda kaaga tagtay dagaalkaaha gelin ninka ruuxa salaadda subax tukada wuxuu ku jiraa fii dimmati illaah ruuxa hadduu salaada subax uu tukado huwa fii dimmati illaah adigoo salaadii subax hurda kaaga tagtay ama jamacii sagsaagay adigoo tegi karayay waad u nugushahay in cadowga aada la dagaalamaysaa haddii uu maarid yahay madax adag inuu adiga laftaada kugu daro marka waa inaad had iyo jeer ku dadaashaa salaata subx salaata subx waa salaada ugu adkaansho badan munaafiqa waa min calaamaati almunaafiq labada salaadood ee ugu adag waa salaata alcishaa iyo salaata subax marka adiga oo jinibo ku kooraystay oo salaadii subax kaa tagtay baan haddana dagaal gelayahay oo weliba cadow aan aan arkay oo aanan arkayn baan la dagaalamaya adigaa markaa daraygaa isdhigay waa inaad adigu marka hore aada weysadaada iyo adkaartaada iyo dacooyinka ah laa ilaaha ila allah waxdahu laa shariika lah lahu lmulku walahu lxaq waa inaad ku dadaashaa aamina haween hadday tahay ruuxan aada u gurmanaysaa ee xanuunsanaysaa waa inay asturkeeda oo dhan ilaashataa timaheeda waa inaanay wax ka muuqanin xubnaheeda xaaraanta ilaahay ka dhigay inay qaawiso waa inaanay wax ka muuqanin waa inay maryaha markii qur-aanka lagu bilaabayo waa inay maryaha si fiican u geejisataa waxaa suurtagal oo in badan aanu aragnay qofta marka qur-aanka lagu aqriyo in ay dareenku uu ka tago oo ay sidii wax waaliyaba ay ku dhawaato maskaxdeedu aanay joogin dabadeedna ay rafato ama ay dagaalanto ama ay orodo markaasoo kale waxaad ka taxadaraysaa addoontaa muslimadda in cawradeedu muuqato adigaa mas-uul ilaahay kaaga dhigay goortaa kullukum raacin wa kullukum mas-uulun can raciyati dardaaran kale waxaa muhiim ah oo muhiim ah qof dumar ah oo kelideed socota ha dabiibin qof dumara oo kelideed socota ha dabiibin sababta oo ah haddii laba ruux isla khaali noqdaan oo ajinabi kale ah shaydaan baa ku saddex hadduu meeshaa shaytaan soo galana shaydaanka aad la dagaalamayso waxba ka qaadi maysa lagaba yaabo awliye kastaba ahow oo inuu shaydaanku kuu qurxiyo oo dabadeedna halkaad adigu aada ku cibaadaysan lahayd inaad u gargaarto qof mu'mina in macsiyo iyo wax la mid ah marka waxaa muhiim ah haweenka markaad dabiibayso in ay cidila socoto waa muhiim xijaabkeeda iyo maryaheeduna ay u giijisan yihiin intaasuba waa muhiim oo nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu tilmaamay fitnada ugu weyn ee ummadda islaamkii inay tahay النساء إنa أوla فitnaة min bني إsrاaئيiلa kaanat النiساء marka adigii mucaalijka ahaa ee wax lagu soo mooday inuu ibliisku adiga macsiyo ku geliyo dabadeedna kaa awood bato oo markuu adigii ku yacni macsiyadii ku geliyo dabadeedna aada u nuglaato marka dambe cadceedda u sujuud buu ku odhanayaa hadduu kaa awood helo ilaa adigaa isu kadaye marka waxaa la rabaa inaad tacaaliimta noocaas oo kale ah inaad ku bilowdo xaaladda aada wax dabiibayso baaraka allahu fiina wamin fiikum marka waa inaad taxadir aad qaadato waa in markaad jawiga sidaa u wada sallaxdo ee jawiga uu saafi kuu noqdo inaad cilaajkii bilowdo wa anta mutawakilun billaahi tabaaraka wa tacaala waman yatawakal cala allahi fahuwa xasbuhu marnaba adiga cibaadadaada iyo salaatuleylkaaga iyo ikhlaaskaaga iyo sadaqadaada marnaba ha itikaalin wa yowma xunaynin id acjabatum acjabatkum kahratukum falam tugni cankum min allahi shay-a marka qofka mu'minkiihi aqoonta uu leeyahay iyo khibradda uu leeyahay iyo waayo aragnimada uu leeyahay iyo xifdigiisa qur'aanku waxba ma taraan haddaan ilaahay waxay yidhaahdaan kuwan maxaanku idhaa balweeyaba waxay odhan jireen haddii gudun ilaahay aanu kugu gargaarayn waxba kuuma goysoo gacantaa ku daasha haddii ibaa maxaanku idhaahdaa aqoontaada ikhlaas aanu wehelinaynin wax allaaliya waxaad ka tari kartaa ma jirto xataa saxaabada rasuulkeenna ridwaanullaahi calayhim qaar ka mid a ah ayaa rasuulku uga markhaati kacay sakadda uu soo maro hadday shayaadiini joogto sakada kale ka wareegi jireen cumar binu khadaab radia allahu tacaala canhu shayaadiintaa ka baqan jirtay oo sakada uu soo maro dhammaan way ka guuri jireen oo sakadaha kaley mari jireen markaa ruuxu hadduu cibaadadiisu fiican tahay mutawaadicna yahay mutawaadic aan kibir badnayn sideedabana haddii qof bini aadmiya oo dhibanihii uu kuu yimaado fursaddaa dhibta ahee kuu keentay ha uga faa'iidaysanin waxaad ka soo qaadaa adigu inaad tahay ka isaga maanta u iman lahaa inaad adigu bugto oo aada isaga u baahan lahayd sidaad jeclaan lahayd in lagaa yeelo adiguna inaad ka yeesho ayaa lagama maarmaana xubban liakhiika maa tuxibu linafsik waxaad adigu jeclaan lahaydee khayra adiguna dadka kale in aada u samaysay samafal ku samee wixii intaa ka dambeeya marxaladda koowaad baa laydhaha inta ah marxalad labaad baa jirta oo marka aada bilaabaysa cilaajkii qur-aankii aada akhriyeysay iyo howlihii aada gelaysay ayaa halkaa ka bilaabmi doona insha allahu casharka kan ku xiga ayaa waxaa usoo soo diyaargaroobi doontaan qaabka loo dabiibay iyo aayaadka lagu aqriyay mujarabka noqday ee culimo fara badani ay haddii alla yidhaahdo howlahan ay ka qoreen baynu u gudbi doonaa haddii alla yidhahdo laakiin waxa iga dardaarana mowduucani waa mowdic cabsi badan oo had iyo jeer dadku ay ka argagaxaan marka laga hadlayo maa yuqaarib alxamdu lilaah laa usaki cala allaahi axad waxaan soddon sano ka yarayn baan hadda mawduucan ku jiraa welina ilaahay igama horkeenin wax dhibaato ah ilaahay igama horkeenin marka ha ka baqanina waxani waa shayطaan ina kayda shayطaani kaana daciifa aada iyo aad buu u liitaa waxaan casharadan idiin siinaya khayr allaha idin siiye inaa makhluuq ka maarantaan wadaad hebel u geeya wadaad hebel u geeya wadaad hebel u geeya inaa ka maarantaan gacantaadaa biyo lagaga dhergaa inaa idinku ehelkiinna iyo qaraabadiinna iyo qoyskiina iyo nafihiinna inaad difaaci kartaan oo dabiibi kartaan marka casharadan haddii a la yidhaahdo si fiican inaad u dhuuxdaan oo cidday dhaaftana dib uga soo raacato insha allahu meelaha lagu duubay ayaan idinkula talin lahaa oo aad ka xorowdaan maxamed sheekh ismaaciil iyo wixii la mid ah iyo kuwa murtasiqiinta ah oo sida kale oo isticmaalaya oo idinku haddii a yidhaahdo cadowga aad kaga adkaataan insha allah والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته